بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه qisada tanta taarka oo aynu weli ku jirno qaybtii ay iyagu guulaysanayeen oo aynan gaadhin goobihii iyaga jabkoodu ka bilaabmayey waxaynu ku soo dhex jirnay dowla alayuubiya ama salaax alayuubi raximah ullah dowladdii ballaadhnayd ee uu ka tegey ee dabeetana googo'dee filqantay ee qaybaha tirada badan noqotay iyo markaa tataarku siduu ula dhaqmay kolba meel uu ku duulayay qolada kalena ay daawanaysay inta qoladaasi la cunayo ama la laynayo ay u fududaatay markaa hoolaakaya ciidankiisii inay maalin walba koox ay weeraraan kooxaha kalena ay meeshooda joogaan waxayna ugu dambayso aynu soo marnay maya farqiin magaaladii la odhan jiray ee dagaalka gashay alkamil moxamed alayubi oo la jebiyey oo aynu nihi magaaladaba xisaar baa lagu sameeyey dadkii wuu madhay gaajo iyo xanuunnu u madhay aakhirkii magaaladii bay soo galeen moxamed alkaamil bay soo qabteen dabeetana waxaynu nidhi tacdiib baa lagu dilay waa la toorjargareeyey intaa la xidhxidhay ayaa hilibkiisa la googooyey kolba in la cunsiiyey markii u dembeeyeyna madaxay ka gooyeen dabeetana madaxiisii bay qaateen ilaa iyo magaalooyinkiiyo dhulkay sii marayeen oo dhan madaxii kaamil oo lagu sido waranka lagu sitaa lala marayay ilaa madaxiisi uu ku gebagaboobay inay dimishaq la galaan xalab iyo xamaa iyo xamas waxaasoo dhan waa la dhaafeen sidii madaxiisa loo sidee dadka loogu bajinayey ayaa moxamed alkamil alayubiy madaxiisii waxa la geeyey dimishiq waxay culamaa'i taarikh tilmaamaan xataa dimishiq albaabka laga soo geliyey baab ilfaradiis albaab la yidhahdaa laga soo geliyey baa la yidhaahdaa dabeetana aakhirkii meel masaajida ah lagu aasay iminka masjid ura'si baa loo yaqaanaa masaajidka uu ninkaa madaxda ahaa uu ku aasayay masaajidkii madaxaa la yidhaahdaaba halkaa hadda xabaasha u ah markii uu miya faarqiin ka takhallusayba wuxuu bilaabay inuu haddana boqor yaroo kaloo agtiisa jooga oo magaalo maardiin la yidhaahdo haysta inuu weerarka ku qaado maardiin markuu weerarka ku bilaabeen sidii caadada u ahayd wuxuu u diray ergey ama rasuul waraaqihii tahdiidka ahaa iyo digdigta ahaana sida waa loo wargeeyey rasuulkii waa u yimi warkiina waa u sheegay meesha waxaa xukuma almelik saciid nin la yidhaahdo wuxuu jawaab ku soo bixiyey jawaab ah waan dagaalamayaa ah laakiin sababta dagaalka ku kaliftayna inay ku qoran tahay wuxuu leeyay kuntu qad casimtu cala alطaacati wاlxuduuri ila almelik lakin xayثu anakum qad caahadtum اlآakhariin ثuma qatltumuuhm bacda an iطma'nuu ilى cahdikum وamaanikum faإnii اlآna laa ahiqu bikm waإna alqalcaةa bxamdi اllahi tacaalى mashxuunaة bالdakhaa'ir wاlaslixa wamali'aة birijaali الtarki wa shujcaani اlkurd wuxuu ku gebagabeeyey hore waxaan ku tala galay buu yidhi inaan boqorka u imaado oo aanu hoggaansamo laakiin waxaan arkay buu yidhi ciddii idiin hoggaansatay ee idin aqbashay iyagana inaad layseen oo idan ammaano iyo cahdi toona lahayn sidaa daraaddeed kalsooni ma qabo aan kuugu imaaddo ee waxaan kuu sheegayaa qalcaddaydu rag iyo xoolaba waa buuxdaa oo rag tiro badanoo turkiya iyo geesiyaashii kurdida ayaa ii jooga buu yidhi dagaal baanan ka xigaa imaatinkaaga holeeko ciidamadiisii waxay bilaabeen inay go'doomin ku sameeyaan muddada ay go'doominta magaalada tan ku hayeen ayay waxay bilaabeen inay qabsadaan magaalooyinkii yaryaraa ee u dhowaa oo magaalooyin caana ah filislaam aamud baa ka mid ah xaraam baa ka mid ah rahaa baa ka mid ah iyo suruuj iyo magaalooyin qalcado yararoo kaloo tiro badan intaasoo qalcadoodoo yaryaree magaalo markuu qabsaday oo ay magaalada tanina ugu jirto xisaar ayuu wuxuu go'aansaday inuu dib u yaro dhigo dagaalka magaalada tan ou xagga xalab u socdo laakiin innagu qisada si aynu isu raacinno magaalada aynu israacin doonnaa magaaladan xisaarkii markuu muddo ku jireen ayaa waxaa geeriyooday boqorkii magaalada xukumayey almelik saciid magaalada xanuun baa ka dilaacay dabeetana wabaagii xanuunkii meesha ka dilaacay ayuu ku dhintay inanuu dhalay oo almelik ilmudfir la yidhaahdo ayaa dhaxaltooyadii qaatay inankii wuxuu bilaabay isagu inuu gorgortan galo hoolaaku xidhiidh la sameeyey gorgortan buu galay hoolaaka nin buu u soo diray e, koohdaay la yidhaahdo koohdaygii waxoogaabaabay iska wacwacdiyeenoo wuu islaamay e, ninkan boqorka ah walaashiina waa la siiyey walaashiina wuu u guuriyey waxaanay aqbaleen inay dowladdii isu dhiibaan waxa la yidhi boqorku waa inuu tagaa hoolaako oo waftiya uu soo baxay ramadaan baa la yidhaahdaa buu soo baxay isagoo hadiyadihii iyo wixiina sida boqor hoolaakuu yimi wixii baa loo gudbiyey hoolaako markaa wuxuu ku yidhi niyow dhegayso waxa i soo gaadhay muusilkii haystay carruurtiisii inay baxsatay oo xaggaa iyo masar ay u baxsatay muusil waa badraddiin lulu waa kii ugu xaggan safkan ugu xigayba yacnii xisbu tataarka qoladii ka tirsanayd weeyaan hoolaka wuxuu leeyay waxay soo gaadhay ninkaa carruurtiisii inay baxsatay oo ay qabteen meesha la yidhaahdo masar waxaanan u malaynayaa un asxaabtiisii la socotay inay sababtay carruurtiisu inay baxsato ee waxaan kaa raba adiga waxa weeyaan inaad soo kaxayso asxaabtaadoo dhan dabeetana aad aniga agtayda kaga tagtid waayo idinma aamini karayo inay hadhow intay wax kugu akhriyaan idinna baxsataan oo masar qabataan wuu keenay asxaabtii iyo wixii oo dhan dabeetana waa la fasaxay haddana wuxuu ku yidhi holaako may waxa ay asxaabtaadu ii sheegeen inaad xagga hoose masaarida kala socotid waxaanan iigu muuqataa inaan kugu daro cid kaa mancida inaad baxsato waayo shakigaa weli waan qabaa asxaabtii lakeen ninkan baa u haysta madax furasho haddana wuxuu leeyahay adigu haddaad noqoto keligaa waan ka cabsi qabaa inaad eh, inaad baxsatid markaa cid kalaa lagugu daraya in la yidhaahdo axmed buqa ayaa la yidhi baa ku-xigeen kuu noqonaya oo magaalada maamulaya amiir adigana maardiin magaaladaadii waanu kuu celinay nin fiican baa tahay weliba waxaan kuugu daray magaalooyinka kale ee nasiibiin magaalada la yidhaahdo iyo khaabuur iyo dhul badan oo ka mid ah diyaaru bakr aamudaynu soo sheegnay iyo alkaamil magaaladiisii ama meeshii caasimadda o miya farqin intaba adaan kuu wada dhiibay buu yidhoo madax ka wada noqonaya dhulkan kale welibaanu qabanay qaybo ka mida ah. qarqas meesha la yidhaahdana adigaan madax kaaga dhigay marka saxaabadaadoo dhanna waad ka tegaysaa ninkanina wuu ku raacayaa iyo isagaa meesha kula maamulaya mamlakadaadiina waan ballaadhiyey oo intaasoo dhan baan ka dhigay buu yidhi hal waxun baad yeelaysaa buu yidhi markaad magaalada ku noqoto waxalaaliya waxa qalcad iyo burji ku yaalla waad duminaysaa lama ogola dee askari iyo ciidamo iyo waxaad isku adkaysaa inay dhacaan ee waa inaad baabi'isaa wixii qalcada meesha ku yaalla markii uu ka dhaqaaqay ka tegey ayuu wuxuu isugu yeedhay toddobaatan odagii aabbihii ahaa asxaabtiisiiya oo lagaga tegey dabeetana wuxuu amray hoolaakoo toddobaatankabe in la dilo odayadan duqaytidaa in laga wada takhalluso wax dembiya oo ay geysteenna ma jiro laakiin meesha dowladnimadu inay si fiican uga muuqataa baa la rabaa mardin waxay noqotay dowlad ay ka taliyaan nimanka la yidhaahdo tataabku waxaanay noqotay imaara caskariya oo bartamaha ku taalla oo suuriya iyo dusheeda suuriya inta ka sarraysa iyo intan kurdigu dega turkiga ka tirsan iyo anaadol qaybo inahaasoo dhan xukunta ay ka talin karaan horuu socday markaa wuxuu bilaabay magaaladii xalab lo odhan jiray iyo dhankeedii inuu kaco suuriya markaa waataynu nidhi dhankii saxaaraha inuu ka galo wuu ka baaqsaday wuxuu bilaabay inuu ka soo galo dhanka waqooyi xalab oo wax yar u jirtaba xuduudda turkiga maanta uu leeyahay ayuu ka soo bilaabay waa cashir alakhiir waa tobankii ugu dembeeyey dilxija lix boqol iyo toddobiyo kontonkii hijiriyada ama kun laba boqol iyo sagaal iyo kontonkii milaadiyada novembar bay ku sheegaan meelahayna ku beegnayd ciidamadii magaaladan joogay waxaa haysta towran shaah nin la yidhaahdo tawraan shaah waa nin waayeel oo gaboobay oo kuwan meelahan xukumoo dhan adeer ugu beegan naasirkan dimishk xukumo waa adeerkii waa odayadii hore ee muslimiinta ahaa buu ka mid yahay towraan shaah wuxuu qaatay inuu dagaalamo magaaladan aanu isagu dhiibin magaaladu markaa wixii ay xusuun lahayd way diyaarsatay dagaal bay u diyaargarowday xalab inay dagaalanto ciidan ciidamada ka mid a ah magaalada laga soo saaray magaaladu waa magaalo aad u dad badan oo caasimadii dalalka muslimiinta ugu waaweynaabay ka mid tahay dimishik iyo marka lagaga reebo bay leeyihin iyo baqhdaad gadaasheed xalab waa magaalada saddexaad baa lagu tilmaami karaa ee mantiqadaasi tira ahaan dadku uu degan yahay waxaa la sheegaa ciidamadii muslimiinta qaybo ka mid ah inay debadda usoo soo baxeen meel debadda ah baa la ysku helay ciidamadaa debadda u baxay dad badan oo iska xamaasadaysan oo dadkii magaalada joogayabaa soo dheen raacay cawaamtii iyo suuqadii ka mid ahaa laakiin markii ay arkeen ciidankii tataarka iyo tirobadnidiisa ayay dib u noqdeen oo magaalada dib ugu noqdeen ciidamadii muslimiinta intii soo hadhay oo debadda meel magaalada horteeda ah ka samaystay dhufaysyo iyo goobay ka dagaal galaan ayaa tataarkii ku soo baxeen weerarkii koowaad baa laysku yaro qaaday tataarku way u jabeen dib bay ugu yaaceen laakiin may hayn jabay jabeene xeelo dagaal ciidankii badnaynta meel damba la dhigay ayaa qoladani u baqacarartay waa eryadeen hal saacada bay sii eryayeen goortii magaaladii laga soo durkiyey ayaa dhan walba laga galay dabeetana intaasi madaxa laga guray magaaladii bay soo duldegeen magaaladii square baa laga qabtay ama waa la go-doomiyey towran shaah ninkii la odhan jiray isagu wuxuu qaatay inaanu marnaba dagaal mooyaane wax kala aqbalaynin toddoba maalmood bay magaaladu go'doon ku jirtay isku dayeen inay towraan shaah la hadlaan magaalada wararkii baa soo galay ah in eh, maxaa la yidhaahdaa eh, miya farqin nin la qabsaday in madaxii kaamil la sito in waxyaabihii dadka niyadjabka ku ridayo oo dhan baa lagu akhriyey xisaar magaalada god bay ku soo wareejiyeen markay god ku soo wareejiyeen ayay kadibna derbi kusii dul dhiseen si aan magaalada cid uga bixi karin kadibna waxay bilaabeen labaatan manjaniiq madaaficda culusa bay u rakibteen waa la garaacay caamadii magaalada ku jirtay markii garaacistiina ku badatay xisaarkiina adkaaday toddoba maalmood xisaarkaasi ay ku jiraan ayaa tamalmul dhacay ay leeyihin waraan isdhiibno malaa isdhiibkaa la qaataye towraan shaah waa diiday inuu isdhiibo caamadii barh ka mid a ah magaalada albaabadeedii u furtay waxaa la yidhi waa isdhiibaynaa anagu sidan kusii jiri mayno waa la soo galay markuu arkay in magaaladii lasoo galay ayuu ciidamadiisa wixii aqbalay buu kaxaystay qalcad magaalada ku taalla ayuu towraan shaah la galay magaaladii xalab oo albaabada loo furay ayuu soo galeen atraaktii atrak maahe tataarkii wuxuu fasaxay hoolaako muddo shan maalmooda ah wixii dhaqaaqayeen madaxa laga jaro shan maalmood baa magaalada seefta laga dhargiyey dumar iyo caruurtii waa la soo ururiyey taarikhyahanada qaarkood waxay yidhaahdaan sabyiga caruurtii iyo dumarka la qabsaday boqol kun way gaadhayeen baa la yidhaahaa yacni magaalada kafaafadeedaad garan kartaa dumarka iyo caruurtii ay qabsadeen boqol kunoo qof dadku gaadhaya ayay qabteen laakiin wuxuu faray inaan la dilin wax kristana waxay kaloo sheegeen guryo gaara dad galay iyo kiniisadii yuhuudda iyo mala axzaab hoosta kala socotay tataarka farmaanno gaaraa dadka loo jarayoo meelaha wixii galayna kontaneeyo kunoo meelaha galayna waxaa la sheegaa in la yidhi hala nabadgeliyo magaalada inteeda kale waxaa la amray in dhulka lala sibo dayrkii magaalada iyo suwaarkeeda in la baabi'iyo masaajidda qaar in la dumiyo wax walba in la qarribo qalcaddii hoose tooraanshaah iyo ciidamadiisu galeen ayaa go'doomiskii lagu bilaabay muddo bil ku dhowaada afar toddobaad markii ay go'doominku jireen ayay qalcaddiina xoog ku furteen oo albaabkeedii jebiyeen odagiyoo aada u a tawraan ah nolol bay ku qabteen wixii kale ay layn karayeenna way leeyeen towraanshaha waxaa la yidhahdaa isaga may dilin way qabteenuun maxay u dili waayeen taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan imaam almaqhrisi isagu wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu dhaawac weyn qabay ama inuu xanuunsanayey waayo maalmo kadibba wuu dhintay taarikhyahanada qaarkood sababo kaley sheegaan qaar baa yidhaahdaa odaygan geesinimadiis iyo ninnimadiisu ka yaabay oo wuxuu yidhi ninkii odayga ahaye holaako war ragga raggaa ah lama laayo ninkan ha la daayo laakiin taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihin holaako nin raganimo ku daayo horeba looma arage wuxuu kala ahaa leeyihin dana kaloo siyaasi oo ah kow xukaamta kale ee magaalada joogtaa inayse soo dhiibi karaan waa odaygoodiiyo dee adeer buu yahy kan dimishiq oo dhan iyo meesha meeshao dhan isaguu madaxda ka wadaa maca xalabkan la qabsanayo kan haystay kan ashrafka jooga xumus jooga waxaan oo dhammi waa isku reer marka odaygooda marka la qabto ee aan la dilin waa fatxu lbaabi lilaaakhariin bay leeyihin madaxda kalena inayse soo dhiibto dee odaygii horeba lama diline laakiin waxaa la yidhahdaa odaygani maalmo markii la hayay kadibba wuu geeriyooday isagu ilaahay u naxariisto meeshii la odhan jiray waxa u yimi alashraf ilayuubi xums ninkii madaxda ka ahaa oo hambalyaynaya holako holakana wuxuu idhi nin wanaagsan baa tahay xalabtan aan dumiyeyna adaan kuugu daray xukun taadii hore iyo xalab isku darso koox tataarkiina wuu kaga tegey meelihii u dhadhowaa qalcadihii ku yaallay siba qalcad xaarim la yidhaahdo oo ilaa konton kilomitir magaalada u jirtay weerarka ku qaadeen muddo kadib dagaal markuu cabbaar dhacay iyana waa qabsadeen wixii ku jiroo dhanna waa laayeen markan waxaa ku hadhay waxaan badnayn shaam oo dhan naasir yuusuf oo aan magaaladiisii labaad ee adeerkii joogay difaacin eele difaac waxaan kaga jiraa dimashq duleedkeeda iyo waxoogaaga u haysta uu hadhay wax ciidamaa aw dagaal la geli karo halkan markuu marayay ayuu mu'tamar qabtay hoolaa mu'tamar abaalmarinah waxaa la abaal marinayaa dadkii iyo geesiyadii dowladda tataarka taageeray ee ku taageeray inay si fudud dhulkan muslimiintao dhan u qaban karaan laakiin mu'tamarku wuxuu ku salaysan yahay xasba ru'yat tariya alqutb alwaaxid dunida la rabo inuu ka taliyo waxay yimi markaasi oo bogaadinta ka qayb gelaya oo dee dagaalkana kula jiray maalan armeniya boqorkeedii haytham waxaa jooga antakiya boqorkeedii bohmanda sadis bohmandiyiinta kuwii la odhan jiray kii lixaad waxaa jooga salaajiqadii ama turkidii muslimiinta ahayd labadii boqore xukumayey keekawskii labaad iyo qalaj arsalaan araabici afraad waxaa la siinayaa markaa mukaafa'aat abaalmarinno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه qisada tan tataarka oo aynu weli ku jirno qaybtii iyagu guulaysanayeen oo aynan gaadhin goobihii iyaga jabkoodu ka bilaabmayey waxaynu ku soo dhex jirnay dowla layuubiya ama salaaxaddiin alayuubi raximahu dowladdii ballaadhnayd ee uu ka tegey ee dabeetana googo'dee filqantay ee qaybaha tirada badan noqotay iyo markaa tataarku siduu ula dhaqmay kolba meel uu ku duulayay qolada kalena ay daawanaysay inta qoladaasi la cunayo ama la laynayo ay u fududaatay markaa hoolaakaya ciidankiisii inay maalin walba koox ay weeraraan kooxaha kalena ay meeshooda joogaan waxayna ugu dambayso aynu soo marnay maya farqiin magaaladii la odhan jiray ee dagaalka gashay ee alkamil moxamed alayubi oo la jebiyey oo aynu nihi magaaladaba xisaar baa lagu sameeyey dadkii wuu madhay gaajo iyo xanuunnu u madhay aakhirkii magaaladii bay soo galeen maxamed alkaamil bay soo qabteen dabeetana waxaynu nidhi tacdiib baa lagu dilay waa la toorjargareeyey inta la xidhxidhay ayaa hilibkiisa la googooyey kolba in la cunsiiyey markii u dembeeyeyna madaxay ka gooyeen dabeetana madaxiisii bay qaateen ilaa iyo magaalooyinkiiyo dhulkay sii marayeen oo dhan madaxii kaamil oo lagu sido waranka lagu sitaa lala marayey ilaa madaxiisi uu ku gebagaboobay inay dimishaq la galaan xalab iyo xamaa iyo xamas waxaasoo dhan waa la dhaafeen sidii madaxiisa loo siday dadka loogu bajinayey ayaa moxamed alkamil alayubiy madaxiisii waxa la geeyey dimishiq waxay culamaai taarikh tilmaamaan xataa dimishiq albaabka laga soo geliyey baab ilfaradiis albaab la yidhahdaa laga soo geliyey baa la yidhaahdaa dabeetana aakhirkii meel masaajida lagu aasay iminka masjid ura'si baa loo yaqaanaa masaajidka uu ninkaa madaxda ahaa uu ku aasay masaajidkii madaxa la yidhaahdaaba halka hadda xabaasha u ah markii uu miya faarqiin ka takhallusay wuxuu bilaabay inuu haddana boqor yaroo kaloo agtiisa jooga oo magaalo maardiin la yidhaahdo haysta inuu weerarka ku qaado maardiin markuu weerarka ku bilaabeen sidii caadada u ahayd wuxuu u diray ergey ama rasuul waraaqihii tahdiidka ahaa iyo digdigta ahaana sida waa loo wargeeyey rasuulkii waa u yimi warkiina waa u sheegay meesha waxaa xukuma almelik saciid nin la yidhaahdo wuxuu jawaab ku soo bixiyey jawaab ah waan dagaalamayaa ah laakiin sababta dagaalka ku kaliftay inay ku qoran tahay wuxuu leeyay kuntu qad cazimtu cala alطaacati wاlxuduuri ila اlmelik lakin xayثu anakum qad caahadtum اlآakhariin ثuma qatltumuuhum bacda an iطma'nuu ilى cahdikum وamaanikum faإnii اlآna laa ahiqu bikm وإن القلعة بحمد الله تعالى مشحونة بالذخائر والأسلحة ومليئة بالرجال الترك وشجعان الكرد wuxuu ku gebagabeeyey hore waxaan ku tala galay buu yidhi inaan boqorka u imaado oo aanu hoggaansamo laakiin waxaan arkay buu yidhi ciddii idiin hoggaansatay ee idin aqbashay iyagana inaad layseen oo idan ammaano iyo cahdi toona lahayn sidaa daraaddeed kalsooni ma qabo aan kuugu imaaddo ee waxaan kuu sheegayaa qalcaddaydu rag iyo xoolaba waa buuxdaa oo rag tiro badanoo turkiya iyo geesiyaashii kurdida ayaa ii jooga buu yidhi dagaal baanan ka xigaa imaatinkaaga holeeko ciidamadiisii waxay bilaabeen inay go'doomin ku sameeyaan muddada ay go'doominta magaalada tan ku hayeen ayay waxay bilaabeen inay qabsadaan magaalooyinkii yaryaraa ee u dhowaa oo magaalooyin caana ah fi lislaam aamud baa ka mid ah xaraam baa ka mid ah raha baa ka mid ah iyo suruuj iyo magaalooyin qalcado yararoo kaloo tiro badan intaas oo qalcadoodoo yaryaree magaalo markuu qabsaday oo ay magaalada tanina ugu jirto xisaar ayuu wuxuu go'aansaday inuu dib u yaro dhigo dagaalka magaalada tan ou xagga xalab u socdo laakiin inagu qisada si aynu isu raacinno magaalada magaaladaaynu israacin doonnaa magaaladan xisaarkii markuu muddo ku jireen ayaa waxaa geeriyooday boqorkii magaalada xukumayey almelik saciid magaalada xanuun baa ka dilaacay dabeetana wabaagii xanuunkii meesha ka dilaacay ayuu ku dhintay inanuu dhalay oo almelik ilmudfir la yidhaahdo ayaa dhexaltooyadii qaatay inankii wuxuu bilaabay isagu inuu gorgortan galo holaaku xidhiidh la sameeyey gorgortan buu galay holaaka nin buu usoo diray koohday la yidhaahdo koohdaygii waxoogaabaabay iska wacwaadiyeenoo wuu islaamay ninkan boqorka ah walaashiina waa la siiyey walaashiina wuu u guuriyey waxaanay aqbaleen inay dowladdii isu dhiibaan waxaa la yidhi boqorku waa inuu tagaa hoolaako oo waftiya uu soo baxay ramadaan baa la yidhahdaa buu soo baxay isagoo hadiyadihii iyo wixiina sida boqor hoolaakuu yimi wixii baa loo gudbiyey hoolaaka markaa wuxuu ku yidhi niyow dhegayso waxa i soo gaadhay muusilkii haystay caruurtiisii inay baxsatay oo xaggaa iyo masar ay u baxsatay muusil waa badraddiin lolo waa kii ugu xaggan safkan ugu xigayba yacni xisbu tataarka qoladii ka tirsanayd weeyaan hoolaaka wuxuu leeyahy waxay soo gaadhay ninkaa carruurtiisii inay baxsatay oo ay qabteen meesha la yidhaahdo masar waxaanan u malaynayaa un asxaabtiisii la socotay inay sababtay carruurtiisu inay baxsato ee waxaan kaa raba adiga waxa weeyaan inaad soo kaxayso asxaabtaadoo dhan dabeetana aad aniga agtayda kaga tagtid waayo idinma aamini karayo inay hadhow intay wax kugu akhriyaan idinna aad baxsataan oo masar qabataan wuu keenay asxaabtii iyo wixii oo dhan dabeetana waa la fasaxay haddana wuxuu ku yidhi holaako may waxa ay asxaabtaadu ii sheegeen inaad xagga hoose masaarida kala socotid waxaanan iigu muuqataa inaan kugu daro cid kaa mancida inaad baxsato waayo shakigaa wali waan qabaa asxaabtii lakeen ninkan baa u haysta madax furasho haddana wuxuu leeyahay adigu haddaad noqoto keligaa waan ka cabsi qabaa inaad eh, inaad baxsatid markaa cid kalaa lagugu daraya in la yidhaahdo axmed buqa ayaa la yidhiba ku-xigeen kuu noqonaya oo magaalada maamulaya amiir adigana maardiin magaaladaadii waanu kuu celinay nin fiican baa tahay weliba waxaan kuugu daray magaalooyinka kale ee nasiibiin magaalada la yidhaahdo iyo khaabuur iyo dhul badan oo ka mid ah diyaaru bakr aamudaynu soo sheegnay iyo alkaamil magaaladiisii ama meeshii caasimadda odee miya farqin intaba adaan kuu wada dhiibay buu yidhi oo madax ka wada noqonaya dhulkan kale welibaanu qabanay qaybo ka mida qarqas meesha la yidhaahdana adigaan madax kaaga dhigay marka saxaabadaadoo dhanna waad ka tegaysaa ninkanina wuu ku raacayaa iyo isagaa meesha kula maamulaya mamlakadaadiina waan ballaadhiyey oo intaasoo dhan baan ka dhigay buu yidhi hal waxun baad yeelaysaa buu yidhi markaad magaalada ku noqoto wax laaliya waxa qalcad iyo burji ku yaalla waad duminaysaa lama ogola dee askar iyo ciidamo iyo waxaad isku adkaysa inay dhacaan ee waa inaad baabi'isaa wixii qalcada meesha ku yaalla markii uu ka dhaqaaqay ka tegey ayuu wuxuu isugu yeedhay toddobaatan odagii aabbihii ahaa asxaabtiisiiya ah oo lagaga tegey dabeetana wuxuu amray hoolaako toddobaatankaba in la dilo odayadan duqatidaa in laga wada takhalluso wax dembiya oo ay geysteenna ma jiro laakiin meesha dowladnimadu inay si fiican uga muuqataa baa la rabaa mardin waxay noqotay dowlad ay ka taliyaan nimanka la yidhaahdo tataarku waxaanay noqotay imaara caskariya oo bartamaha ku taalla oo suuriya iyo dusheeda suuriya inta ka sarraysa iyo intan kurdigu dega turkiga ka tirsan iyo anadol qayba inahaasoo dhan xukunta oo ay ka talin karaan horuu socday markaa wuxuu bilaabay magaaladii xalab lo odhan jiray iyo dhankeedii inuu kaco suuriya markaa waataynu nidhi dhankii saxaanaha inuu ka galo wuu ka baaqsaday wuxuu bilaabay inuu ka soo galo dhanka waqooyi xalab oo wax yar u jirtaba xuduudda turkiga maanta uu leeyahay ayuu ka soo bilaabay waa cashir alakhiir waa tobankii ugu dembeeyey dilxija lix boqol iyo toddobiyo kontonkii hijiriyada ama kun laba boqol iyo sagaaliyo kontonkii milaadiyada novembar bay ku sheegaan meelahayna ku beegnayd ciidamadii magaaladan joogay waxaa haysta towran shaah nin la yidhaahdo tawran shah waa nin waayeel oo gaboobay oo kuwan meelahan xukumoo dhan adeer ugu beegan naasirkan dimishq xukumo waa adeerkii waa odayadii hore ee muslimiinta ahaa buu ka mid yahay tawran shaah wuxuu qaatay inuu dagaalamo magaaladan aanu isagu dhiibin magaaladu markaa wixii ay xusuun lahayd way diyaarsatay dagaal bay u diyaar garowday xalab inay dagaalanto ciidan ciidamada ka mid a ah magaalada laga soo saaray magaaladu waa magaalo aad u dad badan oo caasimadii dalalka muslimiinta ugu waaweynaa bay ka mid tahay eh, dimishik iyo marka lagaga reebo bay leeyihin iyo eh, baqhdaad gadaasheed xalab waa magaalada saddexaad baa lagu tilmaami karaa ee mantiqadaasi tira ahaan dadku uu degan yahay waxaa la sheegaa ciidamadii muslimiinta qaybo ka mid ah inay debadda usoo soo baxeen meel debadda ah baa la helay ciidamadaa debadda u baxay dad badan oo iska xamaasadaysan oo dadkii magaalada joogayabaa soo dheen raacay cawaamtii iyo suuqadii ka mid ahaa laakiin markii ay arkeen ciidankii tataarka iyo tirobadnidiisa ayay dib u noqdeen oo magaalada dib ugu noqdeen ciidamadii muslimiinta intii soo hadhay oo debadda meel magaalada horteeda ah ka samaystay dhufaysyo iyo goobay ka dagaal galaan ayaa tataarkii ku soo baxeen weerarkii koowaad baa laysku yaro qaaday tataarku way u jabeen dibbay ugu yaaceen laakiin may hayn jabay jabeene xeelo dagaal ciidankii badnaynta meel damba la dhigay ayaa qoladani u baqacarartay waa eryadeen hal saacada bay sii eryayeen goortii magaaladii laga soo durkiyey ayaa dhan walba laga galay dabeetana intaasi madaxa laga guray magaaladii bay soo duldegeen magaaladii square baa laga qabtay ama waa la go-doomiyey towraan shaah ninkii la odhan jiray isagu wuxuu qaatay inaanu marnaba dagaal mooyaane wax kala aqbalaynin toddoba maalmood bay magaaladu go-doon ku jirtay isku dayeen inay towraan shaah la hadlaan magaalada wararkii baa soo galay ah in eh, maxaa la yidhaahdaa eh, miya farqin nin la qabsaday in madaxii kaamil la sito in waxyaabihii dadka niyajabka ku ridayoo dhan baa lagu akhriyey xisaar magaalada god bay ku soo wareejiyeen markay god ku soo wareejiyeen ayay kadibna derbi kusii dul dhiseen si aan magaalada cid uga bixi karin kadibna waxay bilaabeen labaatan manjaniiq madaaficda culusa bay u rakibteen waa la garaacay caamadii magaalada ku jirtay markii garaacistiina ku badatay xisaarkiina adkaaday toddoba maalmood xisaarkaasi ay ku jiraan ayaa tamalmul dhacay ay leeyihin waraa isdhiibno malaa isdhiibkaa la qaataye towraan shaah waa diiday inuu isdhiibo caamadii barh ka mid a ah magaalada albaabadeedii u furtay waxaa la yidhi waa isdhiibaynaa anagu sidan kusii jiri mayno waa la soo galay markuu arkay in magaaladii la galay ayuu ciidamadiisa wixii aqbalay buu kaxaystay qalcad magaalada ku taalla ayuu towraan shaah la galay magaaladii xalab oo albaabada loo furay ayuu soo galeen atraaktii atrak maahe tataarkii wuxuu fasaxay hoolaako muddo shan maalmoodah wixii dhaqaaqaya madaxa laga jaro shan maalmood baa magaalada seefta laga dhargiyey dumar iyo carruurtii waa la soo ururiyey taarikhyahanada qaarkood waxay yidhaahdaan sabyiga caruurtii iyo dumarka la qabsaday boqol kun way gaadhayeen baa la yidhaahaa yacni magaalada kasaafadeedaad garan kartaa dumarkii iyo caruurtii ay qabsadeen boqol kunoo qof dadku gaadhaya ayay qabteen laakiin wuxuu faray inaan la dilin wax kiristana waxay kaloo sheegeen guryo gaara dad galay iyo kiniisadii yuhuudda iyo malaa axzaab hoosta kala socotay tataarka farmaanno gaaraa dadka loo jaray meelaha wixii galayna kontaneeyo kunoo meelaha galayna waxaa la sheegaa in la yidhi hala nabadgeliyo magaalada inteeda kale waxaa la amray in dhulka lala sibo dayrkii magaalada iyo suwaarkeedii in la baabi'iyo masaajidda qaar in la dumiyo wax walba in la qaribo qalcaddii hoose tooraanshaah iyo ciidamadiisu galeen ayaa go'doomiskii lagu bilaabay muddo bil ku dhowaada afar toddobaad markii ay go'doominku jireen ayay qalcaddiina xoog ku furteen oo albaabkeedii jebiyeen odagiyo aada u da-a towraansha ah nolol bay ku qabteen wixii kale ay layn karayeenna way laayeen towraanshaha waxaa la yidhahdaa isaga may dilin way qabteenuun maxay u dili waayeen taarikhyahanadu sababo badan bay sheegaan imaam almaqhrisi isagu wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu dhaawac weyn qabay ama inuu xanuunsanayey waayo maalmo kadibba wuu dhintay taarikhyahanada qaarkood sababo kaley sheegaan qaar baa yidhaahda odaygan geesinimadiis iyo ninnimadiisu ka yaabay oo wuxuu yidhi ninkii odayga ahaye holaako war ragga ragga ah lama laayo ninkan hala daayo laakiin taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin holaako nin raganimo ku daayo horeba looma arage wuxuu ka habay leeyihin dana kaloo siyaasiya oo ah kow xukaamta kale magaalada joogta inay inayse soo dhiibi karaan waa odaygoodiiyo dee adeer buu yahay kan dimishiq oo dhan iyo meeshao dhan isaguu madaxda ka wadaa maca xalabtan la qabsanayo kan haystay kan ashrafka jooga xumus jooga waxaan oo dhami waa isku reer marka odaygooda marka la qabto ee aan la dilin waa fatxu lbaabi lilaaakhariin bay leeyihin madaxda kalena inay inayse soo dhiibto dee odaygii horeba lama diline laakiin waxaa la yidhahdaa odaygani maalmo markii la hayay kadibba wuu geeriyooday isagu ilaahay u naxariisto meeshii la odhan jiray waxa u yimi alashraf ilayuubi xums ninkii madaxda ka ahaa oo hambalyaynaya hoolaako hoolaakana wuxuu yidhi nin wanaagsan baa tahay xalabtan aan dumiyeyna adaan kuugu daray xukun taadii hore iyo xalab isku darso koox tataarkiina wuu kaga tegey meelihii u dhadhowaa qalcadihii ku yaallay siba qalcad xaarim la yidhaahdo oo ilaa konton kilomitir magaalada u jirtay weerarka ku qaadeen muddo kadib dagaal markuu cabbaar dhacay iyana waa qabsadeen wixii ku jiroo dhanna waa laayeen markan waxaa ku hadhay waxaan badnayn shaam oo dhan naasir yuusuf oo aan magaaladiisii labaad ee adeerkii joogay difaacin eele difaac waxaan kaga jiraa dimashq duleedkeeda iyo waxoogaaga u haystaa u hadhay wax ciidamaa aw dagaal la geli karo halkan markuu marayey ayuu mu'tamar qabtay hoolaaco mu'tamar abaalmarinah waxaa la abaal marinayaa dadkii iyo geesiyadii dowladda tataarka taageeray ee ku taageeray inay si fudud dhulkan muslimiinta oo dhan u qaban karaan laakiin mu'tamarku wuxuu ku salaysan yahay xasba ru'yat atariya alqutb alwaaxid dunida la rabo inuu ka taliyo waxay yimi markaasi oo bogaadinta ka qayb gelaya oo dee dagaalkana kula jiray maalan armeniya boqorkeedii haytham waxaa jooga antakiya boqorkeedii bohmanda saadis bohmandiyiinta kuwii la odhan jiray kii lixaad waxaa jooga salaajiqadii ama turkidii muslimiinta ahayd labadii boqore xukumayey kekawskii labaad iyo qalaj arsalaan araabici afraad waxaa la siinayaa markaa mukaafa'aat abaalmarinno xoolihii iyo khanaymtii dee xalab laga furtaa laysku abaalmarinaya xalab xoolo badan baa laga helay laakiin qaabka abaalmarintani u dhacaysa waa qaab cajiiba ah. nimankan maalan armeniya kan boqorka wahe haytham waxay idhahdaan waa ninkii dumiyey jaamicii weynaayey magaalada xalab markii magaalada la burburinayay isaga iyo ciidankiisa ku soo beegmay isaga amar ku bixiyey in aljaamic alkabiir masaajidka weyne magaalada in la dumiyo isaga wuxuu siiyey xoolo badan xoolo badan markii uu siiyey oo abaalmarina ayaa haddana waxaa loo yeedhay labadii ninee madaxda ahaa ee muslimiinta ka socday ka kawsa thani iyo qalan jarsalaan araabic waxaa la yidhi idinku kow waxay yeelaysaan magaalooyinka xukuntaan iyo qalcadaha aa leedihiin qaybo ka mid ah oo ay muslimiintu hore u furteen waxaa ku wareejisaan boqorkii armenia haythoms waa nimankii la socday wax la dagaalka kula jiray ayaa dhulkoodii qayb ka mida ah, waxaa abaalmar loo siinayaa armenia boqorkeedii la socday si armeniya boqortooyadeeda ay u ballaadhato oo xaliif istaraatiijiya xooggan u noqdo qoladanna abaalmarkoodii kaasuu noqday in dhulkooda qayb laga qaado oo loogu daro Eh, arminiyiinta in loogu daro abaal markii saddexaad ayuu wada bohmand oo antakiya gobolka la ydhaha ka tirsan eh, turkiga xukuma ayuu u yeedhay isagana wuxuu yidhi adigana abaalmar waxaan kuu siiyey madiinatu laadiqiya laadiqiyadan suuriya ku taallo magaalo muslima ah oo dhulkii waa dhulku salaaxaddiin alayuubi ka qaaday nimankii masiixiyiinta uu ka furtay oo islaamay oo dad muslimiina markaasi ah ayuu yidhi laadiqiya adiguna antaakiya ku darso waa qaacidada caankaa ah bay yidhaahdeenee isticmaarka labadan qodobee dambe waa qaacidadii caanka ee isticmaarka oo isticmaarka waxay yidhahdeen almuxtal yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiqu bay yidhaahdaan koloniyada mustacmarku waxaanu lahayn ayuu cid aanu xaq u lahayn siiyaa ingiriiskii soomaaliya yimi ee askarta ka dhigtay ay dunida dunidao dhan kala dagaalameen ilaa iyo berma kala dagaal galeen markuu soo noqday muxuu abaalmar uga dhigay gobolladoodii inuu ina etoobiya siiyo inaynu kenya ku daro kenya xaq uma lahayn etoobiya xaq uma lahayn laakiin waxa weeyaan muxtalka waxaa qaacidadiisu tahay yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiq waxaanu lahayn buu cid aan lahayn siiyaa nimankii la soo dagaal galay ee maantao dhan taageerayay dhulkoodii waxaa lagu kala daray antakiya amiirkeedii bahmand iyo amiirkii kale ee xukumayay armeniya ayaa laba qaybood la kala siiyey laakiin isagoo wax bixinaya ayuu haddana tusinaya alqutb alwaxiid inuu yahay maamulaha koowaad aan dee dunida laga daba hadli karaynin sidaa daraaddeed qaraar afraad oo cajab badan buu soo saaray qaraarka kani labadii amiire uu wax siiyey buu cagsigooda yahy kii antakiya iyo kii armeniya ayuu qaraar cusub u sheegay qaraarkani wuxuu sheegayaa inay yana yaqiinsadaan taabicinayiin niman daba socda dowladda weyninayiine inaanay ismoodin xaliif xooggan oo dee wax mudan qaraarkani wuxuu sheegayaa markaa waxaan beddelay buu yidhi kiniisadii bariga idinka xaggiina ka talin jiray wadaadkii haysayna waan bedelay wadaad cusub baan magacaabayaa buu leeyahay hoolaaka iyo kiniisad maxaa isaga dana laakiin amar buu soo saaray ah inuu bedelo kinisada antakiya ninkii haystay inuu bedelo isagu kristan maaha kinisada antakiya waxba laakiin yaa lagu beddelayaa bal cajabtan kala dhegayso qaraarkani wuxuu sheegayaa madhabka bohmand iyo haytham madhabka ay haystaan sheekh aan hayn baan kiniisadda u dhiibayaa buu yidhi iyagu waxa weeyaan kiniisaddan ay haystaan waa kiniisa sharqiya waa orthodogas iyagu kuwa kani waa yacni batririk iyagu waa catholic romanan baa looga taliyaa antakiya romaniya looga taliyaa waayo kiniisadda ninka jooga genewa baa laga soo diray marka horeba waa talyaaniga ayaa laga diray waa nin catholicah dee brotestan dunida markaa ma jirin waa catholic baa jooga iyo kiniisa sharqiya orthodogos laakiin batririk yunaaniya oo kiniisa sharqiya ka tirsan buu intuu soo qaaday ayuu kiniisadii catholiga ahayd yidhi adigaa madax ka ah waa qoladan kristankaana wuxuu rabaa inuu u sheego maca diintiinna inuu isagu xukumo maca diinta kiristanku inay ka hoos timaaddo oo madaahibtan iyo kiniisadahan iyo waxa la sheegay inay waxba ka jirine nin walba halku ku qoro uun inuu arrinku ku socdo waa dullaysi uu dullaysanaya markaa boqorkii antakiya iyo armeniya ka telinayey intaa markii uu kala xukumay ee kiniisaddiina uu u dhiibay wadaad greeg ah oo ka tirsan kiniisadda ortodogaska uu madax uga dhigay oo uu tusiyey nimankan xajmigooda dhabtii wuxuu yahay ayuu wuxuu bilaabay markaa waayo waa dowlad dee kuuriya ilaa iyo boland bay ka talisaa dowladda tani kuuriyadii jaynaha kadeed ahayd ilaa iyo boland bay dowladdani ka talisaa dowlad lala murmi kara maaha waxaa bilaabmay markaa mandaqadii ku hadhay ee dimishaq ahayd iyo weerarkeedii inuu bilaabo ciidamadiisii wuu kaxeeyey wadcigii suuriya iyo koonfurta turkigu markii ay degtay ayuu socod bilaabay xamaa ayuu soo maray madiinatu xamaa kadibna madiinatu xams xamsna waa meeshii uu haystay khaa'inkii al-ashraf ilayuubi ee isaga naasirka waa ahaa ilaa iyo sidii uula kulmi lahaa dimishaquu u gaadhi lahaa xamaa xagteeda markuu soo socdo aanu weli soo gaadhin ayay reer xamaa tashadeen waxaa la ysku raacay agagaarkaba intaanu iman wafdi in la diro oo halkuu joogo loogu geeyo furaha reer xamaa waxay dhaheen muranka iyo rasuul laynoo soo dira iyo arrimahaas baan ka hortagno magaaladii waa tashatay wafdi min alacyaan baa la diray furihii baa loo dhiibay hoolakeya ciidankiisiiyo aan weli meeshaba soo gaadhin una soo dhowayn ayaa la yidhi wafdigan baa ku doonaya waxaanay sidaan furihii magaalada xama bes furaha keena buu yidhi si uu qolyaha kale ayna furaha u keenaan ayuu wuxuu yidhi idinka ammaan xaqiiqiyaan idin siiyey magaalada xamaa la yidhaha yidhaahoo lama taaban karo oo see la odhanaya wuu iska dhaafa markuu xamaa dhaafay ayuu xums tegey xumsna dee ashraf ilayuubi baa jooga walba isagu xisbigan ka tirsan waa ka sii tallaabay wuxuu usii socdaa dimishq dimishq markii uu ku soo socdo ballan dhanka kale eegno ninkii berigii hore yidhi inankiisa u diray ee lahaa kaalay masar ila qabo ee markii la yidhi adigaaba iman waaye isaga la magayna masar u cararay ee yidhi ninkii masriga ha kalay oo ila difaaca ee jihaadka iclaansaday ee xamo ilaalin kari waaye halkan agdegay dimashaq agdegan bal naasir yuusuf iyo ciidankiisii aan dib ugu noqonno naasir yuusuf waxaa soo gaadhay warka odhanaya ninkaa isku reerka haya in inta la dilay in madaxa laga jaro madaxiisii la sito lagula soo socdo isaga maxamed alkamil madaxiisii dee waa la sidaa ila dimashq baa lagu aasi doonaaye magaaladii maya farqina in la qabtay maxay qaba samaynayaan markaa waxaa bilaabmay shir in la ysugu yeedho madaxdii dawladda madaxdii dawladda oo dhan baa isu timi boqorkan baqayaana waa la jooga cabsidu maaha tataarka dhankiisa iyo xoogooda ee cabsidu waxa weeyaan adacfi alasaasi dadkani niyad ahaan bay u jaban yihiin iimaankaa daciifay waxaa la yidhi ha la shiro madaxdii uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii waddanku alamiir zaynadiin alxaafidi ayaa yimi zaynadiin alxaafidigahana waa ninkii uu ka digayay moxamed alkaamil ow lahaa warkaasi khubus buu kaa dhigi doonaaye taladiisa hayeelen isaga iyo badridiin lolo waa nimankuu lahaa shirkaa la wada fadhiistay shirka waxaa kaloo ku jira bebrs ruknadiin bebrs albonqondari bebrs wuxuu ka mid yahay almamaalik albaxriya nimankaa iyo qisadooda iyaga dib baan ka sheegi doonaa masar dowlad caskara baa hadda ka jirta dowlad ayuubiya waa la inqilaabay dowlad milatari baa ka dhisan oo niman mamaalika la yidhahdo milatari ahaan jiray baa qabsaday waa mamaaligtu askar askarta way isqabteen janaanadoodii ugu weynaa nin ka mid ah oo ruknudiin bebros la yidhaahdo ayaa ninkii meesha haystay isqabteen waxoogaa yaroo ciidan uu la soo baxsaday wuxuu joogaa markaa dimashik ninka kan oo ka tirsan markaa ciidamadii mashaarida ayaa isagu jooga magaalada dimashik ah shirkii markii la galay ee naasir yuusuf uu hadlay iyo warkiisii waa niman madaxoo wada kurbanaya dee adugu waa madaxda maanta caalam alislaami ka talisa oo maraykanka maxaynu ka yeelnaa ka tashanaysaa yacni maraykan oo intaa yar xukumaa ninkan holaaka u xukumaa markaa au ka talinayaa kuuriya ilaa iyo booland baynu idhi inta ka dhex leh ayuu ka taliyaa maxaa la yeelayaa baa laisweydiinayaa waa la hadlay warkiibaa batay waxaa hadlay oo muuqanaysa inaanu naasir yuusuf xagga dagaalka u janjeedhin waxaa kaloo muuqanaysa xisbi tataari de inuu meesha ku dhex jiro zayn zaynadiin alxaafidi ayaa hadlay wuxuu ka hadlay nimanka tataarkaa iyo de xooggooda iyo dowlad weyn siday u yihiin iyo say khatarta u yihiin wuxuu ka hadlay muslimiinta iyo tabardaridooda iyo dicfigooda iyo see mashkiladda u haysato wuxuu u tilmaamay markaa boqorku wakhtiga kani wakhti aynu dagaalami karno inaanay waa nimankii jihaadka iclaamiyey markii hore wakhtiga kani wakhti aynu dagaalami karno inaanay ahayn halkaa markuu warkuu maraya baa la yidhi buu ruknudiin bebrs xanaaqay dabeetana waxaa la yidhaahdaa nin aad diin ugu qiiraysanna wuu ahaa wuu cadhooday oo caytamay oo kan zaynadiin alxaafidiga kana caayay oo taarikhyahanada qaar ba waxay yidhahdaan cayda iyo cadhada iyo waxaasoo dhan boqorku uula jeedaye kan waa sii marinaya inuu dareensiiyo mowqifka uu taagan yahay si kastaba ha noqotee wuxuu u tilmaamay waxaas wax la aqbali kara inaan ahayn marnaba dad muslimiina baynu nahay waddankii islaamka oo dhan nimankani waa soo qabsaday ciidankii ugu xoogga badnaa adigaa haysta dagaalanno tale kale ma taale <clears throat> laakiin bebras wuxuu ka dhex hadlayaa dad geeriyooday innaka laa tusmicu ilaahay qur-aanka muxuu ley innaka laa tusmicu lmowta walaa tusmicu suma adducaa'a idaa wallow mudburiin dad geeriyooday buu la hadlayaa looma dhegtaagin markuu arkay inaan cidi u dhegtaagin buu iska baxay baa la yidhaahdaa go-aankii meesha ka soo baxay muxuu noqday alqaraar alqaraaru huwa alfiraar madaxdii go-aana bay qaadatay ah in la baxsado waa madaxdii dhammayd ee jihaadka iclaamisay ee ciidanka dimishk hortiisa dhigtay ee hoolaaka ku soo socdo qaraarkii ka soo baxay wuxuu noqday maxay in la baxsado alamiir naasir yuusuf waa baxsaday umaradii kale waa baxsatay ciidankii waa kala firdhay magaaladii dimishik oo albaabaduu furayiinoo shacabkeed iyo waxeedii joogaan oo haddana jihaad la iclaamiyey iyo hoolaakiya ciidankiisiiyo soo socda ayaa loo kala dareeray ruknudiin bebers markuu arkay qadiyaddu halkay marayso oo xoogaagiisii uu watay buu iska kaxaystay uu ka baxay wuxuu qabtay falastiin dowladdiisii horena waa dowladdii ay isqabteen uu ka soo cararay laakiin xal kale ma hayo waraaq buu dirtay wuxuu la hadlay qutus janankii ka madaxda ahaa markaa masar wuxuu u tilmaamay mowqafkii muslimiintu meeshu marayo wuxuu u tilmaamay markaa diyaar inuu yahay inuu ciidanka dib ugu soo laabto askari askarta muslimiinta ka mid a inuu noqdo dagaalkaana inuu dib wax ugu hogaamiyo tataarka lala gelayo waa nin dagaalyahana waa ka soo warrami ee waa ninkii jebiyey ama dagaalyahanadii ugu waaweynay ee jebiyey xamlaadkii salibiyiinta gaar ahaan waa raggii luwiskii sagaalaad gacanta ku soo dhigay luwis asaabic faransiiska madaxweynahooda waa raggii soo qabtay buu ka mid yahay waa nin janan oo macruuf ku ah ciidamada muslimiinta ah marka kanna wuxuu dhex joogaa kooxdaasi qaraarka qaadatay ah in la kala yaaco kadib falastiin markuu tegayna wuxuu codsigaasi u dirtay inuu dib ula heshiin karo ninkii madaxda ka ahaa nasar ninkii madaxda masarka ahaana wuu aqbalay soo dhaweyn fiican buu u sameeyey ciidanka halkaagii baad ka bilaabaysaa madaxdaadii baad noqonaysaa waa waqti muslimiintu u baahan tahay dagaalkaaga iyo farsamadaada bebres markaasi dib wuxuu ugu noqday falastiin buu dib uga baxay wuxuu ku noqday isagu markaa masar si uu soo abaabulo uga qayb galo ciidamada muslimiinta ee masar degan iyo dagaalada ay la geli doonaan kooxdii kale meeshan tegtay waa kala yaacda markay kala yaaceenna dimashik oo albaabadu u furan tahay ayaa waxaa soo galay ciidamadii holaako dimashik oo aan madaxi joogin oo military joogin oo ciidan joogin oo waxba joogin oo jihaad iclaansatay ayaa waxaa soo galay holaka iyo ciidankiisii maxay ku samaynayaan markaa dimashq shacab aan dagaal u diyaar garoobin dagaalami garanaynin askartii muxtarafiinta ahaa ay ka yaaceen